slى اllه وsلم عlى نabiyina mحamedi وعlى آlihi وصaxbihi وsلم ama bعdu waxaan soo haynay kitaabkii alcaqidaة الطaxaawiya lilimaam الطaxaawiyi raximah اllahu taعaalى waxaan ku waxaan joognay wkama anahu muxyi اlmowtى bacdama أxyaa اstaxaqa hada اlsma qabla إxyaaئihm kadalika istaxaqa isma alkhaaliqi qabla inshaa'ihim ayaan ku ekaynay dersigii hore dalika bianahu cala kuli shayin qadiir qala alimaamu aلطaxaawiyu raximah llahu tacaala dalika kaagaasi biana allaha alla subxaanahu watacaala in uu yahay yay ku ahaatay qadiirun ay qaadirun midkii ku awood badan calaa kulli shayin wax kastaa korkiisa wa kullu shayin shay kastaana faqiirun weeyaan mid u dhibaatoon ilayhi ila allahi alla u dhibaatoon wa kullu amrin arrin kastaana yasiirun weeyaan mid fudud caleyhi cala allahi alla korkiisa laa yaxtaaju uma baahna uma baahanayo ilaa shayin waxba uma baahanayo laysa kamilihi shay-un alla oo kale wax ah oo lamida ma jiraan wa huwa alla asamiicu weeyaan alla maqlid badan albasiiru ee arkid badan waxyaabaha aan soo sheegnay oo dhan musanifku wuxuu ku leeyahay dalika kaagaasi haabitun lilaahi ilaahay wax usugnaaday weeyaan waxyaabahaas oo dhan biannahu bisababi annahu alla subxaanahu watacaala inuu yahay bayna ugu sugnaadeen darteed calaa kulli shayin shay kastaa qadiirun midkii awoodo inuu yahay ee alla subxaanahu watacaala inuu shay kastaa ku awood badan yahay ayb wa kullu shayin shay kastaana faqiirun inuu yahay mid u dhibaatoon oo yacni u dhibaa aad aada iyo aada ugu dhibaatoon ayb oo alla subxaanahu watacaala inuu u baahan yahay shay shay kastaa inuu alla u baahan yahay meeshaan marka in allaha calaa kulli shayin qadiir uu leeyahay ahlu sunnadana macnaha ay macno ayay ku macneeyaan muctasiladana wallahu calaa kulli shayin qadiir iyo marka la joogo macno kale ayay ku macneeyaan oo muctasilada waxay dhahaan markay macneynayaan dalika biannahu alla calaa kulli shayin shay kastaa yacni shay kasta oo uu shay kasta ee uu awoodo qadiirun weeyaan alla mid awoodo waaya kuleeyihin soo ma garan waxay kuleeyihin wax kastoo alle ou awoodo waa awoodaa de waxaas taxsiilulxaasil soo maaha marka nacam intaa iyaga marka maxay ka cararayaan waxay ka cararayaan inay yidhaahdaan haddii la yidhaha alla wax kasta waa awoodaa waxaa ka dhalanaysa soo bani aadamku falka uu sameynaayo ee hanuun iyo baadi ah alla subxaanahu watacaala waa awoodaa baa imaanaysa oo alla hadduu doonana waa ku baadiyey karaa hadduu doonana waa ku hanuunin karaa ayaga ma qabaan marka wax asbaabkaas hanuunkana adaa abuuranayso baadidana adaa abuuratay kuleeyihin sidaa darteed dalika biana allaha calaa kulli shayin qadiir iya waxay leeyihin kullu shayin maqduurin lahu wax kastoo alla ou awoodi karo waa awoodaabay leeyihin afcaal alcibaad laakiin ma awoodi karay kuleeyihin ilaahi subxaana watacaala oo iyagu marka saasay uga bixinayaan taasna marka waa qalad haddii lagu macneeyana waxay noqonayaan shay macnihiisa la og yahay oo haddana macnihiisa lasii sheegayo marba ba haddaad tiri wax kastoo alla awoodo adaaba sheegayna maa wixii uu awoodo waa awoodaa yaa u baahan waa awoodaada dambe marka adaaba waa awoodaa yiri soo maha ayb tafsiir marka khalada weeyaan tafsiirkaas muctazilada ama ahlu sunnada waxay ku macneeyaan in allaha calaa kuli shayin qadiir wa kullu mumkinin fahuwa mundarijun fi hada wax kastoy suuragal tahay waa soo gelayaan baabkan oo alla waa awoodaa wixii iskiis muxaal u ah laakiin wixii wax kastoo suurtagalo mumkin ah lidaatihi mumkin u ah alla waa awoodaa subxaana watacaala wixii mustaxiil ah ka warran lidaatihi iskiis wixii mustaxiil u ah ee ah matalan yani shaygu halka shay in marna la waayi karo marna uu joogi karo kale hal xaalad yani hal mar shayga waa la waayo waana joogaa in la yidhaahdo taas oo kale mustaxiilka iska ah waxaas de xaqiiqa male lamana suuraysa karo wax laga hadlana ma aha shayna laguma magacaabi karo waxaas oo kale soo ma garanin nacam biitifaaqi alcuqalaa masalan hal shay inaad tiraahdo fii waqtin waaxid waa joogaa mana joogo waa khalad soo ma garanin oo masalan wuxuu noqon karaa kasoo qaad qoraxdii oo yacni taagan ayaad waxaad tiri qoraxda ma joogto waana joogtaa de ma joogto waana joogtaa laba naqiidaan ahoo iska soo horjeedaad kulminaysaa hal mar waxaasoo kale shay maba la dhaha aslanba dhacan in allaha calaa kuli shayin awalooda ma soo gelaynin taa iyada marka taa u gara sidaa u gara naam taa iyada marka waa muxaal naam sidaa darteed marka ilaahay subxaana watacaala shay kasta alla subxaana watacaala waa awoodaa dalika kaagaasi bianahu biana allaha alle waxaa tilmaamaha lasoo sheegay ilaahay baa iskale ay usugnaadeen biannahu alla calaa kuli shayin shay kasta qadiirun qaadirun midkii awoodo weeyaan alla subxaanahu watacaala ayb wa kullu shayin shay kastaana faqiirun midkii u dhibaatoon weeyaan ileyhi ilallahi buu u dhibaatoon yaho yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allahi buu alla yihi subxaana wa tacaala wa kullu amrin arrin kastaana yasiirun weeyaan mid fudud caleyhi cala allahi alla u fudud oo ina dalika cala allahi yasiir alam taclam ana allaha yaclamu maa fi samaai waalardi ina dalika cala allahi yasiir ina dalika fi kitaab ina dalika cala allahi yasiir oo wax kasta ilaahi subxaanah watacaala waa cilmina waa uleeyahay awoodna waa leeyahay laa yaxtaaju uma baahna ilaa shayin shay uma baahda alla subxaana watacaalayo waxna baahi uma qabo ilaahay subxaana watacaala oo muxuu baahi ugu qabayaaba ilaahi subxaana watacaala mithaal ama yani waxaan ujeedaa tusaa wuxuu leeyahay tusaale taam ah buu leeyahay ee sare ah liladiina laa yu'minuuna biاlaakhirati mathalu saw walilaahi lmathalu laclaa ilaahay wuxuu leeyahay tilmaan sareyso marka hadduu tilmaan sare sare uu leeyahay ee uu sidaa ku sifaysan yahay aayaddii kalena ay ahayd walahu lmathalu laclaa fi samaawaati waalardi wahuwa alcasiizu alxakiim hadda waxaa weeyaan mithaalka xun waxaa iskale asnaamta iyo waxa caabudo mithaalka wanaagsan ee tilmaanta sareysana allah subxaanahu watacaala ayaa iska leh marka mar haddoo alla tilmaan sare uu leeyahay nuqsaan maxaa usoo celinaya ilaahay subxaana wa tacaala haddaad tiraa waa baahan yahay nuqsaan baad usoo celinsa laysa ka milihi shayun laysa ma ahaanin ka milihi ay milahu alla laysa ma ahaanin shay-un shay ka milihi ay milahu alla oo kale ma ahaanin wahuwa samiicu lbasiir weyaan alla mid maqlid badan oo arkid badan halkaana marka qaacidadii guud baa daliil ay u tahay oo tilmaamaha ilaahay lagu rumeynayey min gayri taxriifin walaa tactiil wa min gayri takyiifin walaa tamtiil qaacidadaasaaba daliil ayaa aayaddaanu daliil ay u tahay marka adiga waxaa lagaa rabaa markaad ilaahay tilmaantiisa sugaysana iska ilaali takyiif iyo tamthiil takyiif iyo tamthiil iska ilaali takyiifku waa qaabayn tilmaanta ilahay in qaab loo sameeyo waa qaabka qaabkaa la dhaho tamthiilkuna waxaa weeyaan taasay u eg tahay in la yidhaahdo taa marka iska ilaali marka aada ilaahay nuqsaanta ka hufaysidna oo aada sifaatu naqsi ilaahay aada ka hufaysana waa inaad iska ilaalisaa inaad wax inkirto tacdiil iyo taxriif inaad iska ilaaliso oo taxriifka labadiisa noocaa imaanayso soo gelayso taxriifkii macnawiga ahaa iyo midkii kale macnawiga aan ahayne ahaa iyo midkii kale ahaa lafdiga labadaba inaad iska ilaaliso taxriifka lafdiga ummaddan waaba ku yaryahay iyaga ummaddaani aada iyo aad buu ugu yaryahay oo aayaddii qur-aanka in la bedelo oo erey kale booskeeda la dhigo waa ku adag tahay dadka lama sameeyo laakiin taxriifka macnawigaa ku badan aayaddii macnaheedii alle rasuul ay ka lahaayeen in la bedelo oo la yidhaha aayaddan sidaan lagama wadee saana laga wadaa in la yidhaaha soo ma garan kaasaana aada iyo aada weliba u badan marka laysa kamithli shay-un marka takyiif takyiif iyo tamhiil labadaa inaad iska ilaaliso ayb khalaqa alkhalqa bicilmihi khalaqa alla wuxuu abuuray alkhalqa makhluuqiibuu abuuray bicilmihi buuna ku abuuray cilmigiisa khalqigiibuu abuuray alkhalqu hunaa almakhluuq baa loo jeedaa khalaqa wuxuu abuuray alkhalqa makhluuqiibuu abuuray bicilmihi buuna ku abuuray cilmigiisuu ku abuuray oo ku eheysiiyey oo kuna bilaabay nacam bicilmigi buu ku abuuray ayb yani caaliman bihim bicilmigi yani waa la xaaley karaa waxaa la dhihi karaa khalaqa alkhalqa khalqigiibuu abuuray bicilmihi ay caaliman bihim iyo isagoo ku cilmi badan iyaga oo yaqaano og oo marka aayadda waxaa u daliila qowluhu tacaala alaa yaclamu man khalaqa huwa latiifu lkhabiir allihii wax abuuray miyaanu ogeyn makhluuqiisa miyounan ogeynina waaba abuurayba sidee baanu u ogaanaynin marka wa cindahu mafatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa hu wayaclamu ma fi lbari wاlbaxr wma tasquط min waraqati ila yaclamuha walaa xabatin fi ظulumaati اlardi walaa raطbin walaa yaabisin ila fi kitaabi mubiin wahuwa aladii yatawafaakum bاlleyli wayaclamu ma jaraxtum bالnahaar inta balfeeri cilmiga ilaahi subxaana watacala u tilmaamay waxyaabahan oo dhanna muctasilada ayaa lagu radinayayo raddi ay ku yihiin sababtoo ah iyagu marka khalaqa alkhalqa bicilmihi marka laleeyahay gulaadooda muctasilada kuwooda yani gulaada ah ee aada yani madhabka ugu talax tegay ee hore waxay qabeen ilaahay subxaanahu watacaala wax dhacaaya maba ogay kuleeyihin nacam markay dhacaan unba ogaanayaan kuwaas marka waxaa weeyaan waa kuwa gaalnimadoodu selafka aanay ku shakinin maxaa yeele shaygan intuunan dhicin ilaahay jaahil mau ka ahaabaa leedahay haddaad ilaahay jaahil kusi jahli ku sifayso soo gaalnimo marka ma noqonayso waa gaalnimay noqonaysaa nacam marka alla subxaana watacaala waxaan intayna ba ayuu og yahay annagaa markaan wax aragno un wax ogaanayna laakiin alla sidaa ma ahan subxaanahu watacaala ayb walidaalika kuwa dambena kuwii dambe muctaziladii dambe iyagu waa ogolaayeen ilaahay waa og yahay wax walbay kuleeyihin laakiinse yani afcaasha addoomada isaga ma abuuro waa og yahay laakiin shuqul kuma lahanay kuleeyihin walidaalika salafku waxay dhihi jireen kuwan dambe marka lala doodaayo khaasimuuhum bilcilmi cilmiga kula dooda waxaad tidhaahdaan ilaahay ma og waxaan qofkan inuu baadiyoobayo ma ogaay mase ma ogeyn hadduu ku yihaa waa ogaay alle hata hadduu hore u ogaa asaa qoray marka waa yahay mashiicadiisa un bayna ku dhacaysa ogaalkiis muxuu tarayaa marka haddaad tiri ilaahay waa og yahay laakiin wax calaaqa oo laleeyahay male haddaad dhahdo waxba isma dhaanta nacam khalaqa alkhalqa khalqii makhluuqii buu abuuray bicilmihii buu ku abuuray cilmigiisa ogaalkiisa nacam xaalkoodana wuu ka warqabaa waqadara ilaahay wuu jaangooyey lahum iyaga ayuu u jaangooyey aqdaaran qadar buu u jaangooyey aqdaar iyo qadar ayuu u jaangooyey oo u jaray markaa maan ay wakhalaqa kula shayin alla subxaanahu watacaala wax kastoo abuuray faqadarahu taqdiiraa wuu jaangooyey jaangooyn aayad kale ilahay wuxuu yidhi inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar annagu shay kastaan abuurnay waxaanan ku abuurnay biqadarin qadar baan ku abuurnay qadar jaangoyn wa kaana amru llahi qadaran maqduuraa alla subxaanahu watacaala amarkiisa ay qadaran maqduuran waxaa weya mid la jaan go-an oo la jaangooyey ayb way badan tahay marka aayadaha macnaha tusaaya allana subxaana nabigana sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi qadara allahu maqaadiira alkhalqi alla subxaanahu watacaala khalqiga maqaadiirtooda iyo qadaradooda ayuu alla qadaray qabla an yakluqa asamaawaati waalarda bikhamsiina alfi sana konton kun oo sano ka hor intuunan abuurin dhulka cirka wa kaana carshuhu cala almaa carshigiisana biyaha ayuu ka sarreeyey markaas waqadara lahum alla wuxuu u qadaray oo u jaangooyey aqdaaran aqdaar qadaro ay marayaan marka wadaraba lahum wuxuu u yeelay iyaga aajalan cumri ayuu u yeelay cumribuu u yeelayoo aanay dhaafaynin laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimiin aana laga dibdhigaynin lagana hormarinaynin idaa jaa ajaluhum laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun horay gadaal midna looga dhigi maayo wamaa kana linafsin an tu'mina ila biidni illah wamaa kana linafsin an tamuuta ila biidni illahi kitaaban muajala nafy yacni uma ahaanin inay iska inay dhimato ilaa ilaahay idinkiisa unbay ku dhimanaysaa kitaaban mu-ajalan weya marka ilaahay subxaana watacaala wou qoray qoraal buu qoray mu-ajalan weliba la waktiyeeyey oo waqti loo sameeyey halkaana marka muctazilada lagu radinayaa iyagaa waxay qabaan insaanku haddii la dilo yacni cimrigiisii kuma dhimanin bay kuleeyihin cumrigiisii kuma dhimanin waa lasoo gaadiyey cumrigiisio kan dilay baa cumrigiisii gaadiyey oo haddaan la dili lahayn sooma noolaalahayn inay kuleeyihiin naam waxaas marka wax saxa ma aha naam ayb oo alla subxaanahu watacaala asbaabtana isagaa abuuro natiijadana isagaa abuuro labada ilaahay baa sameeya waa inaad marka horta ogaataa asbaabta naftirkeeda inay qadar tahay waxaa laga yaabaa maanta inaad halkaa inta ka baxdo shay asbaabtiis inta la timaado asbaabtii adoo ku dadaala haddana aan kub aadan ka siinin oo aad soo waysaa laga yaaba adoo asbaabtiina la yimid nin baa baxaya gurigiisa ka baxaya badow gelaya naam maanta dhan waa dadaalaya nacam waxaa laga yaabaa tamaaniya saacaad ka badan inuu badda ku jiro hal xaba malaay ama soo helayo ninkaama waxaa la leeyahay asbaabtii waa qaatay muxuu wax usoo heli waayo la dhihi maayo naam mid baa waxaa dhici karto mar allaala markau saasba u galaba meel sahlan ina wixii ka helaba naam waxaa laga yaabaa san shaqadiiba aadin in la siiyaba biilkiisi hool la yihaah u iska helo waa suurtagal waa dhici kartaa marka maahan asbaabtu inay qabanayso yani eh, asbaabta haddii la helay musababkiina waa la helay macnaheedu ma aha mar halkaan asbaabtii iyo yani iyo waktigiiba allah wada sameeyeyo alla subxaana watacaala waktigaaga dhan afartan sano ku ugu talagalay in lagu dilana in lagu dilaayo nafta sidaa uu qof yani sabab aada sababsanaysana isagaa qoraayo ilaahay subxaana wa watacaala labadii unbaa marka iswaafaqahay ee wax waktigaaga aada ka horumartay meeshan ma yaala marka ayaamaha iyo yani eh, iyo waktiga iyo dhammaantood xagga alla subxaanahu watacaala waa laga qoray wa daraba lahum wuxuu alla u yeelay subxaanahu watacaala dadkii aajaalan ba u yeelay cumri ay ku dhimanayaan markaa ayuu alla subxaana watacaala u yeelay oo allana waa ka dhahay wamaa yucamaru min mucamarin walaa yunqasu min cumrihi ilaa fi kitaab kulligood lawx maxfuudkay ku wada yaallaan qofka yani yaraan ku dhimanayo iyo midka cumrigiisa la dheereynaayo arzalulcumru gaarayo iyo midka uurka hooyadiis ku dhimanayo kulligood ilaahi subxaanahu wa tacaala xaggiisa ayaa laga qoray waxaa dhiman marka ashyaa ilaahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo tilmaamaa jirta in cumriga lagu dheereeyo oo nabiga sal alla ly slam uu yihi man axaba an yubsada lahu fii risqihi wayunsaa lahu ajaluhu falyasil raximahu qofka jecel in risqigiisa la waasiciyo isla markaana cumrigiisa in dib loo dhigo oo cumri dheer la siiyo qofka rabo falyasil raximahu qaraabadiisa ha xiriiriyo hadduu taa la imaado cumrigiisa loo dheeray inaa loo barakeyna laba maslayay culimadu marka meeshaas ka maraan qaar waxay yidhahdeen cumrigaaga aduu intii awel ou ahaa unbuu ahaanayaaye laakin waa lagu barakeyna baa laga wadaa oo dadka yacni inta ay masalan boqol sano shaqada ay dadka ku qabtaan yaa adiga kontonkaaga sanaad ku qabanaysaa nacam waana jiraan dad noocaas oo kale nacam laasima qofka qofka markuu adkaarta oo laasimo oo weliba aada ugu dadaalo adkaarta waxaana sheekhulislaam ibnu taymiya oo macnahaas oo kale u daliishadaa xadiidkii faatima radi allahu canha markay nebiga u timid iyadoo weydiisanayso qof u adeego wuxuu yihi miyaanan ku alaa adilluka calaa yani calaa maa huwa khayru laka min khaadim khaadim adeege wax kaaga fiican miyaanan kuu sheegaynin oon ku tusaynin oon ku baraynin markaaba waxay usheegtay wuxuu usheegay soddon iyo saddex jeer subxaan allahi dheh soddon iyo saddex jeer alxamdulilahi dheh soddon iyo afar jeerna allahu akbar dheh markaad seexanayso intaasaa khaadim kaaga khayr badan sheekhu marku wuxuu yihi culamadeeni waxaan ka maqalnay oo naga soo gaartay buu yihi qofka inuusan noogeynin shaqada oonu aanu ku daalaynin haddii uu dikrigaas si fiican u laazimo habeenkii shaqada tacab iyo irhaaq iyo dhibaata inaan inuusan kasoo gaarayni alcaynina isagana cayni badrudiin alcayni wuxuu yihi hadalkaas markau macneynayo wuxuu yihi waxay ka caddahay buu yihi arrintaas sheikhulislaam ibnu taymiya laftirkiisu yii waxa uu yihi qofka kaatibka ee qoraalkiisa uu aadka khatarta u yahay waxa uu usbuuc qoro ayuu sheekhu hal maalin ku qori jiray ibnu taymiya raximah llah hal maalina wuxuu ku qori jiray usbuuc dadku waxa ay qoraan taasi marka ma cumri aan la barakeynin miyaysan ahayn waa cumri la barakeeyey waay ninkaasi marka meequu qori karaa marka hadduu maalin walba dadka kale usbuuc waxay qoraan hadduu isagu maalin ku qoraayo de cumrigiisu wuxuu noqonaa cumri aada mubaarak u ah wax badan buu alifa nacam ibnu xajaraa kamida dadkaasoo kale nacam qaali waa ahay muftina waa ahay khatiibna waa ahay manaasibtaas oo dhan u haayey waxaad kutub aragteenna waa alifa nacam ma garanin intaasoo dhan marka waxaa weya cumrigaa loo barakeynayo qaarkood yiraaheen qaar kalena waxay ku macneeyeen maya xadiidka daahirkiisaan qaadanaynaayo cumriga waa loo dheereynayaa bay dhaheen laakiinse ilaahay subxaanahu watacaala cumriga qofka isagaa qadaray asbaabta inuu qofkan qaraabadiisa xiriiri doonana ilaahay waa qoray subxaana wa tacaala marka adi haddaad qaraabadaadi xiriiriso yani waxa weeyaan allah qoray sababtaas cumrigaagana ilaahay sababtaasuu ku dheereeyo mar wixii loo lagu qoray un baadna cumrigaaga ahaanaya oo ilaahay subxaana watacaala wuxuu qorayaa qofkan hadduu cumrigiisa haddii uu daacada qaraabadiisa hadduu xiriiriyana intaasuu cumrigiisa noqonaya hadduu qaraabada gooyana cumrigiisa intaanuu noqonayaa looxul maxfuudkana ilaahay wuxuu ku qorayaa midka adiga aada noqon doonta naca marka asbaabtiina allah abuuray cumrigaana ilaahay unbaa kuu sameeyey subxaana wa tacaala lam yakfa calayhi shay-un lam yakfa kama qarsoonaana kama qarsoonaanayo ilahay lam yakfa kama qarsoonaanin caleyhi alla korkiisa shay-un waxba shayna kama qarsoonaanin qabla an yakhluqahum intaanu abuurin ka hor wa calima alla subxaanahu tacaala wuu ogaaday maa waxa hum iyagu caamiluuna ay samaynayaan waxa dadku ay ka shaqaynayaan ay samaynayaanna ilaahay subxaanahu watacaala waa ogaaday qabla an yakhluqahum intuunan abuurin ka hor waxaan o marka muctadiladaa lagu radinayaa dadku intaanay camalka la imaanin oo aysan samayninna ilaahay waxa ay samayn doonaan waa ogaa oo ogaa lam yakfa ilaahay kama qarsoonaanin shay-un wax caleyhi alla korkiisa kama qarsoonaanin qabla an yakhluqahum dadka intuunan abuurin ka hor intaan la abuurin ka hor waxa la ka qarsoonaa ma jirin wa calima alla wou ogaaday maa wax waxa hum iyagu caamiluuna kuwa samaynayo ka shaqaynaya ay yihiin qabla an yakhluqahum int intaanu abuurin ka hor marka macnaha waxaa weeyaan ilaahay waa ogyahay maa kaana wamaa yakunu wamaa lam yakun an low kaana kayfa yakuun waxa jirayna ilaahay waa ogyahay waxa hadda jirana waa ogyahay iyo waxa jiri doono waxa aan weli yani waxa aan jirin haddii ay jiri lahaayeen say ahaan lahaayeenna ilaahay waa ogyahay macaanidaas o dhanna qur aankaa tusaayo alla waxa uu yidhi bal badaa lahum maa kaanuu yukfuuna min qablu walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wainahum lakaadibuun maba la soo celinayo soomaa aakhira markay naarta galaan ay cabaadaan ilaahay wuxuu leeyahay walow rudduu haddii lasoo celin lahaa oo adduun dib loogu soo celin lahaa lacaaduu limaa nuhuu canhu wixii laga reebay ku laaban lahaay marka waxaa xataa aan dhicin hadday dhici lahaayeen ilaahay waa ogyahay siday ahaan lahaayeen aayadaasa kutusayso ayb walow calima allahu fiihim khayra laasmacahum walow asmacahumna latawallow wahum mucriduun xataa hadday wax ajiibi lahaayeen o wax maqli lahaayeen waa radin lahaayeen waa celin lahaayeen low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaalan hadday idinka hadday idin raaci lahaayeen kuwaas munaafiqiinta fasaad maahane wax kale idinkuma soo kordhi lahayen marka waxyaabahaas o dhan marka maa macaanidaasay tusayaan wa amarahum alla subxaana watacala nabigana waa yiriba sal allahu alayh ali wasalama awlaad lmushrikiin gaalada ilmahooda markii la weydiiyey waa kii nabigu u yihi sala allahu alayh ali wasalam allahu aclamu bima kaanuu caamiliin ilaahay baa og waxay samayn lahaayeen hadday weynaan lahaayeen waxay noqon lahaayeen ilaahay baa ku cilmi badan buy nabiga caleyh isalaatu wasalaam inkastoo axaadiista marka laisku geegeeyo dhanba marka qaybo dhinac ay tilmaamaysa haddana laakiin marka un la isku keeno qaar qaar yani kuwa aan qaan gaarin gaalada ilmahooda aan qaan gaarin waa yani la cadaabi maayay leeyihiin oo ahlu janno qaar waxay leeyihiin tawaqufaa ku jiro sida kan hadda aan sheegay oo kale qaarna waxay leeyihin waa la imtixaana xadiidka imtixaanka laakin allahu aclam ilmaha kuma jirin sida aan hadda xusuusanahay waamarahum biaacatihi wa amarahum alla subxaana watacaala wuxuu faray dadka biaacatihi daacadiisa inay isaga ka dambeeyaan ay adeecaan wa nahaahum wuxuu ka reebay can macsiyatihi macsiyadiisu ka reebay inay caasiyaan ayb oo cibaado ayuu faray wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jin iyo insi ma abuurin ilaa liyacbuduuni inaynay caabudaan mooyaane cibaado un baan u sameeyey oon u abuuray buu leyahy alla subxana watacaala cibaadada marka waa maxay ilaa liyacbuduuni ay lilamri wanahyi weyaan in wax la faro waxna laga reebo ayaxsabu linsaanu an yutraka sudan insaankuba waxau umalaynaya in laga tegaayo iska soco biduuni amrin walaa nahyin aladi khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala ilaahay subxaana watacaala nolol eh, geeri iyo nolol bau abuuray liyabluwakum si u idiin imtixaano ayukum axsanu camalan kiina idinkugu camal wanaagsan <laughs> waxyaabahaas o dhan marka ilaahay subxaana tacala wuxuu noogu sheegayaa in dadkii markuu alla abuuray wa amarahum bidaacatihi buu faray wanahaahum can macsiyatihi iska socda ma aanu dhihin tan laftirkeeda qadariyada qolada yani dhinaca kale ah jabriyada oo dhahaya addoonku hadduu qadarka adeeco ah waaba bis waayo waa waa awliye alla kuwa dhahaayo ayay radinaysaa soo ma garanin qaar baa waay qadarkii waay isku dhe waxay isku amarkii iyo qadarkii sharcigii iyo qadarkii bay iska hor keeneen waxay yidhaahdeen qof allaale qofka dadka adduunyada joogo nin kastaa maadaama qadarka ilaahay uunan kaba baxsanaynin dhaaco ilaahay buuba ku jiraabay dhaheen marka waxay ka dhigeen ilaahay subxaanahu watacaala wax allaale waxa uu qadaro inuu alla jecel yahay ka dhigeen walidaalika kii gaala waxay yidhaahdeen gaalnimadiisu ku saxsan yahay sababtoo qadarka ilaahay sooma adeecinay dhahay kii yani fircawn markau lahaa ana rabukum ulaclaa waa ku saxsan yahay dhahen sababtoo a ah qadar alla unbuu adeecaya qof kasta nacam ah. idan amar ma jiro nahyina ma jiro waa markooda qoladaas ayagaa marka mushrikiintuna noocaasay ahaayeen oo ilahay waa ka dhahay sayaqulu ladiina ashrakuu low shaa allahu maa ashrakna walaa aabaauna walaa xaramna min dunihi min shay kadalika kadaba aladiina min qablihim marka amarka sharciga iyo qadarka in layska horkeena lama rabo ilaahay waa ku abuuray sharci khayr isagaa qadaro acmaashaada isagaa abuuraayo haddana laakiin ilaahay subxaana watacaala sharcibuu ku saarayo awaamir waxba uu ku faraxna waa kaa saa marka inaad ogaato sida isaga marka sharci ahaan oo u rabana inaad u dhaqantaa lagaa rabaa haddaa u dhaqmi weyso qadarka looma soo deliisho karo macsi macsida qadarka looma daliishado haddii ka waran marka la yidhaha xadiidkii muuse iyo qisadii dhexmarta iyo aadam ay ahayd nimanka qadariyadan jabriyada haddaan ka hadlayana ay daliishadaan waxay yidhaahdaan eh, waxay leeyihiin eh, t eh, nebiga caleyhi salatu salaam markuu yihi waxaa dooday aadam iyo iyo muusa doodeen say ku doodeen allahu aclam waa rumaynayna mar haddii nabiga noo sheegay caleyhi salaatu wasalaam ma dhahaysid oo say u doodeen maba isa soo gaarin ma la dhahay taas ilahay baa garanaya ixtaja aadamu muusa baa dooday markaas muusa wuxuu yidhi ilaahay subxaana watacaala labadiisa gacmood buu kugu abuuray malaa-igtiisuu kuu sujuudsiiyey adaa dhibaatadan noogu wacano waa kana adduunya jannadiibuu ku geliyey geeddii uu kaa reebaad cuntay markaas dhibaatadaanna keentay markaasu aadamna wuxuu yidhi ataluumunii ma waxaad aniga igu eedeynaysaa arrin ilaahay qadaray yacni qabla an yakhluqanii intuuna i abuurin ka hor inta aan la i abuurin ka hor wax alla qadaray miyaad aniga igu eedeynaysaa buu yihi markaasuu nebigu wuxuu yidhi faxaja aadamu muusa aadam muuse waa ka adkaaday xujada waa uga adkaaday bacdu nnaas marka waxay ufahmayaan in laga wado aadam dembigii ou sameeyey ama yani geedkii ou cunay inuu daliil qadarka uga soo dhigtay taa ma ahan laakiin labadooda baabka ay ka wada hadlaayeen maxaad macsida u samaysay ma aha waxay ka hadlayeen waxay tahay dhibaatadan adduunyada musiibadaanaad noo keentay markaas isaguna waxu le ma musiibada waa qadarnayd buu yihi isagan aan marka qadarka waxaa la yihahda alqadaru yuxtaju alqadaru yuxtaju lilmasaa'ibi laa lilmacaayibi saasaa la yihahda nacam qadarka musiibooyinka waa loo soo daliishada hadday musiibo kugu dhaco ilaahay iyo qadara waad dhihi kartaa laakiin ceebahaaga adiga inaad qadarka u daliishata ma aha war maxaa u tukan weysa ilahay haddoo idma tukanaa ilaahay baa saa naga dhigin maa war ilaahay baa saa naga dhig ilaahay baa saa adaa dembigii samayna ilaahay baa naga dhigaa leeda taa maya maya lama ogolo qadarku marka macaasida iyo ceebaha looma deliishado laakiin musiibo markay kugu dhacdo de waa qadarneyd waad dhihi kartaa markaa ayb walidaalika qoladaas marka mushrikiintay shabahayaan oo mushrikiya ayaa la yihaha adaaifat lmushrikiya la yihaha soomaka maxaa yal ayagaa qadarka xujeyta jiri walidaalika kuwaan ibnu carabi iyo raggiisa noocaasay ahaayeen oo waxay leeyihin qof allah xaalad kastood ku sugan tahay mar haddii adig qadarkii ilaahay aadan ka dhex bixi karin ilaahay baad qadarkiis ku adeecday inta lagaa rabana waa intaasay kuleeyi sharcigii meeshaa ka saareen kuwaas marka nimankan kale muctasiladana sharcigii bay xoojiyeen oo waxay yidhaahdeen addoonow haddaad adu addoon tahay mas-uuliyadaa ku saaran mas-uuliyadda ada marka meel marka intay la fogaatay waxay la tagtay addoonku asaana ishanuuni karo asaana isbaabiyey karo waxuu ilaahay uga baahanya markaas meeshaas iyaguna la gaartay lama rabo marka waa wasab ayib sheekhulislaam ibnu taymiyana wuxuu uga hadlaa tadmuriyada qeybta dambe nacam sharciga wuxuu ka hadlaa marka iyo iyo qadarka iyo sharciga labadaas ayuu aada uga hadlaa nacam wa kullu shayin wa amarahum alla wuxuu faray biaacatihi daacadiisuu faray wanahaahum can macsiyatihi macsiyadiisana waa ka reeb qadarka iska dabagala un lama dhihin dadka naam adiga ma ogid waxaa laguu qadaray kaas qeybow kaa yahay dadaal un wa kullu shayin shay kastaana yajrii wuu soconayaa bitaqdiirihi alla jaangoyntiisuu ku soconayaa wa mashiiatihi wuu ku soconayaa doonistiisa iraadadiisa hadaad maqasho mashiia hadaad maqasho iraada aliraadatu lkowniya loo jeedaa waa ka hadal min aliraada asharciya iyo aliraada alkawniya iraadadaa la qaybiyaa laakin mashiicada ma la qaybiyaan lama qaybiyo mashiicada iyada mashiicada wa doonista alla subxaana watacaala mashiicada iyada laba looma qaybiyo mashiicatullahi marka aan leeyahayna waxaan ujeeda waxaa loo jeedaa wax allaale waxa ilaahay qadaro koonkan uu ka qadaro khayr ha ahaadaan shar ha ahaadaan mashiicadaasi marka maxay iskugu jirtaana wax ilaahay jecel yahay iyo waxuu necab yahay markaa waa iskugu jirtaa soo maa wax allaala waxa koonka ilaahay inay ka dhacaan uu qadaraa mashiiada alle taas waay nacam cumuumu mashiiatihi baa la dhahaa iraadada laakiin labaa loo qaybiyaayo waxaa la yihaha iraadatun kowniyatun wa iraadatun sharciya iraadada ilaahay subxaanah watacaala midna waxaa weeyaan sharci ahaan wax alla uu rabo waayo waxna waxaa weeyaan waa qadar ahaan iyo kown ahaan koonka inay ka dhacaan waxa uu doonayo marka waxaa isyeelanayo iraada aliraadat lkowniya iyo mashiicada waa isyeelanayo marka isku macno aliraadat lkowniya walmashiicatu tamaaman isku macno weya iraadada sharciyadana waa ka duwan tahay o iyada waxa weyaan walaa takunu ilaa maa yuxibuhu llah yardahu waa wax alla uu jecel yahay maahan wax kale ma noqonaysa sharci ahaan inaa ilahay salaada tukato rabaa sharci ahaan ilahay inaad dinada ka dheeraato rabaa wahaakada waxyaabahaas o dhan buu ilaahi subxaana watacaala ukaa rabaa dulmiga inaan iska dhaafto rabaa alla subxaana watacaala sharci ahaan laakiin waayahaya dulmiga iyo jawrka adduunyada ka dhacaayo calaaqada alla ay laleeyihin maxay noqonayaan marka dulmigan iyo jawrkan dhacayo labada dhammaan waana wax maqduur ah dulmigana waa la qadaray jawrkana waa la qadaray dhammaan xag allaa laga qadaray mashiicada alle iyo iraadada alle kownigay soo gelayaan marka kuwaas haddii laakin lagu yihaha ilaahay dulmiga ma jecel see u jecel yahay yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii buu yidhi nafteyda waa ka xarimay wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu buu yidhi marka ma jecla iraadada sharci ahaan ilaahay ma jeclaa leedahay alla subxaana watacaala sharci ahaan ilaahay ma doonin ayaad leedahay naam dhinaca kale laakiin qadar ahaan ka waran haddii lagu yiraahdo yani qadar ahaan ilaahay waa doonaa leedahay qadar ahaan iyo kown ahaan ilaahay waa doonay mashiicadiisa laakin sharci ahaan maya ilahay dulmiga waa reebay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsala allahu wasalam alaa nabiyina mxamed wala alihi wasaxbi wasalam amaa bacd waxaan soohaynay kitaabkii caqiidat daxaawiya alcaqiidat daxaawiya limaam daxaawiy raximah llahu tacaala qala limaam abu jacfarin daxaawiy raximah llah wakulu shayin yajri bitaqdiirihi wa mashiiatihi wakulu shayin shay kastaa yejrii wou soconayaa bitaqdiirihi ayuu ku soconayaa jaangooyintiisa iyo sidoo isagu jaangooyo uu qadaray wa mashiiatihi iyo wuxuu ku soconayaa doonistiisa iyo iraadadiisa kowniga ah wa mashiiatuhu wa mashiiatuhu alla mashiiadiisana tanfudu fulayso laa mashiiata mashii'a lilcibaadi addoommada uma sugnaanin ilaa maa kii mooyaane shaa lahum alla oo u doonay famaa wixii shaaa alla u doono lahum iyaga uu u doono <clears throat> kaana waa ahaanaya wamaa wixii lam yasha aanu doonin alla subxaanahu watacaalana lam yakun maba ahaanaya halkan marka eh, dhowr xeebood uga hadlay mashiyada waa soo sheegnay iyo taqdiirka wa kullu shayin shay kasta yajri bitaqdiirihi uu ku soconaya wax kasta wamashiiat iyo mashiiatihi o bimashiiatihi uu ku soconayaa wamashiiatuhu mashiiada alla subxaana watacaala tanfudu way soconaysaa iyo waa fulaysaa mashiicada alle oo wax celin karaa male ilaahi subxaana watacaala mashiicadiisa iyo iraadadiisa kowniga wax celin karaa malaha marka haddii la yihaahdo gaalku gaalnimadiisa isagaa abuurtay mashiicada allana shuqulkuma laha <coughs> allana subxaana watacaala islaamnimo ayuu u qadarayba ee isagaa gaal iska dhigay oo gaal noqday haddii la dhaho halkaa waxaa kasoo baxaysa in ilaahi subxaana watacaala cajzi loo nisbeeyo awooddu inuusan lahayn soo ma garan walidalika eh, baxti culamada ay ku sheegaan kutubaha qadarka iyo ibnulqayim kitaabkiisa la yihahda shifaa lcaliil fi bayaani masaa'il alqadari waaltacliil kitaab la yihahdo uu leeyahay uga sheekeeyo yani waxaa weeyaan qadariga sidaan oo kale u doodayo iyo wuxuu sheegay inay doodeen nin majuusi ah oo qadarigii uu yihi majuusigii warmaa iska islaamtig buu yihi markaasu wuxuu yihi aniga aniga islaamnimadeyda <clears throat> wuxuu yihi ilaahay yani allah saan iga dhigay yii qadarku u xujiystay markaasuu kii kalena wuxuu yihi war alla subxaana watacaala adiga adaa ishanuunin karee la imaw hanuunka oo ilaahay subxaana watacaala islaamnimadii ayuu kula doonay oo kaa rabaa oo adaa mashiicadaada uu ku gaaloobay oo tii alla subxaana watacaala aanay soconin markaasuu marka wuxuu ku yidhi hadday sidaas tahay haddiiba alla anig allana ou mashiico doonay anna aan mashiico doonay taydii ay socoto tii alla ay socon weysay hadda maba rabo yidi ani maxaanba ka rabaayo macbuudkaas haddaysan tiisa soconaynin muxuu i tarayaa marka cibaadadiisa maxay ugu taraya fabuhita alqadariyu marka qadarigii marka waa wareeray si ugu jawaabo waa qooway soo ma garanin waxyaabahaas marka aada iyo aada u badan baa marka saasoo kale camr bni cubayd waxay ka sheegaan isaga ninkii muctaziliga weynaa camr bn cubayd ibni baab xalqadiisa nin reebaadiye ay yimid oo iska saliiqi oo carab iska calal sadr ah markaasu wuxuu yihi war hashi aan wataa iga dhuntay i duceeyey markaasu wuxuu bilaabay madhabkiisii caqiidadiisiiba uu la soo baxay oo waxa uu yidhi ilaahu adiga ma aadan rabin inay ka dhunto hashiisa ninkan oo adiga ma aadan qadarin mana rabin inay ka dhunto markaasay ka dhuntayn ilaahu usoo celi markaasu wuxuu yihi yaa haadaa midkan iska dhaaf buu ducadaadana uga baahniyey maxaa dhacaa la yidhi waxaan ka baqayaa buu yidhi haddana inuu doono inuu soo celiyo ee uu soo celi waayo <laughs> naam saasaan ka baqayaa buu yidhi marka waxyaalahaas o dhan qadariyada ah balnimadooday tuseey yani iyo jahlidooda wuxuu yihi marka masaa-ishaan ibnulqayima aada uga hadla kitaabkaas shifaa lcaliilku aad iyo aada uga dharijiyaa dadka xaqiiqatan kitaabkaa marka qof inuu akristaa u fiican wa kullu shayin shay kasta yajri bitaqdiirihi wuu ku soconaya wamashiatihi nacam wamashiiatuhu mashiiadiisana tanfudu way soconaysaa laa mashiiata mashiia lilcibaadi addoomada ma laha ilaa maa shaa lahum wuxuu alla u doonay mooyaane yani iyaga tay rabaan waxay ku xiran tahay mida alla uu qadaro wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allah famaa shaaa lahum wuxuu alla u doonaya kaana waa ahaanayaan wamaa lam yasha wuxuunan doonina lam yakun maba ahaanayaan oo ma imaanayaan oo ma dhacayaan yahdii man yashaau wayacsimu wayucaafii fadlaa wayudilu man yashaau wayaqdulu wayabtali cadlaa iyo haddii alla waa hanuuninayaa man yashaau qofkuu doonaya ayuu hanuuninayaa wayacsimu waa dhowrayaa ilaahay qofkuu doonaya wuxuu ka dhowrayaa yacni baadida iyo zalalka iyo simbirixaduu ka dhowraya ka ilaalinayaa wayucaafii waa caafinayaa fitnaduu ka caafinayaa fadlan intaasoo dhan waa maxay fadlan ay tafadulan galladsiin iyo dheeraadsiin iyo dhaqaaleyn oo dadka dhaqaaleynayo dheeraad siinayo darteed ayb wayudilu wau dhuminayaa man yashaau qofka uu doonayana waa baadiyeynaya ilaahi subxaanahu watacaala wayakdulu garabkiisao ka baxaya hoojinaya wayabtali waa yani jarribayaayo waa imtixaanayaa cadlan muxuu sidaa u yeelayaa marka cadlan cadaalad halkaana marka wuxuu sheegayaa hidaayada iyo balaalka labadaba inuu alla keeno subxaanahu watacaala yahdi man yashaa wayudilu man yashaa qur-aankana waa ku badan tahay ayb kii alla ou hanuuniyey waa ilaahay fadli oo siiyeyo waa isagaa ku dhaqaalaystay ma jirto yacni in ilaahay subxaana yani ma jirto in alla subxaana watacaala xaq loogu leeyahay ilaahay subxaana watacaala inuu dariiqa toosan ku tuso oo kuu bayaaniyo hadduu doonana tawfiiqou kugu dari kara hadduu doonana ma kugu daraayo taa iyada waa tafadul marka waxaa kala jirta marka hidaayadu waa laba nooc hidaayatu dalaalati iyo hidaayatu dalaala iyo hidaayatu tawfiiq weeyaan hidaayana waxaa weya in xaqa lagu tuso midna waa hidaayatu tawfiiq in lagu waafajiyo way ilaahay midda uu isu xil saaray marka waa maxay inuu dadka isagoo wax u bayaaninin inuunan cadaadinba ilahay waxaa kuu bayaanina cala llahi qasdu sabiil ay bayaanu sabiil mufasiriinta qaarsay ku macnayna jidka toosan caddayntiisa ilahay usugnaatay oo alla subxaana watacaala waa ku cadaynaa xaq iyo baatil inaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuura naam laakiin inuu kugu daro hidaayatu tawfiiq oo waafajintiina ou ku siiyo taa hadduu doonana ilaahay waa yeelayaa hadduu doonana makuu samaynayo bayaanka un baa alla subxaana wa tacaala uu isxil saaray tawfiiqda marka alla uu ku waafajinaayo haddaad hesho marka alxamdu lilahi dheh waa fadli iyo dheeraad iyo dhaqaaleyn ilaahay subxaana wa watacaala uu ku dhaqaaleeyey haddii ilaahay subxaana wa tacaala tawfiiqda uunan ku siininna waa cadaaladii ogow nacam ilaahay subxaana watacaala cadaaladiisa wa haddaad tiraa marka kanna muxuu ilaahay u waafajinayaa kanna uunan u waafajinaynin hidaayada waxaa lagu dhahayaa licilmihi ilahay cilmigiisa wa xikmatihi anaga ma garanaya maxalka ilaahay waa yaqaanaa yani meesha khayrku macdanka u ah ee u qalanto in yani wanaag iyo janno la geeyo iyo midka aan u qalmin ilaahay isaga kale oo cilmigiisu ku ogyahay nacam soo ma garanay laakiin cudurdaar adugu ma leedahay malihid xaqii baatilki waa ka kuwa ee lagu cadeeyey taa laftirkeeda marka masalan mithaal caqli abaaba ah lagu fahmi karaa maa mithaal caqli abaa ah lagu fahmi karaa haddaad laba nin oo shaqaalo a ah aada leedahay ninna aada tiraa labadoodaba aada u sheegto war waxaa la idinka rabaa shaqadaas saacadaasaad soo gelaysaan saacaddaasna waa ka baxaysaan halkaasna waa u shaqaynaysaan ad waajibkaagii gudatay laakiin inaad waafajiso mid kasta shaqada waafajiso kuma qasbanin kii shaqada kasoo baxana de wuxuu leeyahay ujradiisa kaan kasoo bixinna de ilaahay laakiin ujro looguma lehe ogow jannada nacam soo ma garani maxaayna shukrigiisaaba ka badanba waxaad adigu samaynayso kan laakiin shaqadiisa kasoo bixi waayey cudurdaar ma ka dhigan kara ada ay waafaji waayey ma ka dhigan kara cudurdaarku waa bayaanku waa loo sheega bayaanna male bayaankiisa ina dhamaanay wayakdulu alla waa hoojinaya wayabteli waa jaribayaa cadlan cadaalad hidaayada marka haddaad maqasho inaka laa tahdi man axbabta alloo dhaha ee sidaas adiga ciddaad doonta nabi maxamed uma hanuunin kartid mar kalena waxaad arkaysaa inaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim jid toosan baad dadka ku hanuunisaa midna waa dalaalada waa tustaa waay adiga jidka midna waa qalbigii iyo tawfiiqdii waafajintii taa ilaahayba iskale wayabtali ilaahay waa imtixaanaya cadlan waxaasoo dhan cadaaladiisay ku dhacayaan wa kulluhum dhammaantood dadka oo idili yataqallabuuna way gedgadoomayaan fii mashiiatihi mashiiadiisay ku dhex gedgadoomayaan qadarkiisa unbay ku gedgadoomayaan dadki bayna fadlihi fadligiisa iyo wacadlihi bay ku gedgadoomayaan iyo cadaaladiisa dadku marka waxaa weya kii la hanuuniyeyna fadli allow ku hanuunay kii la baadiyeeyeyna cadaalad oo ilaahay ma dulminin mana dulmiyo dadna marka ummadii qadarka allay ku gedgadoomayaan bayna alhidaayati wdalaal wa ah, kulluhum dhammaantood yataqallabuuna way gadgadoomayaan fii mashiiatihi mashiiadiisa dhexdeeday ku gedgadoomayaan bayna fadlihi wa cadlihi alla fadligiisa iyo cadaaladiisa huwa aladii khalaqakum faminkum kaafirun wa minkum mu'min weyaan alla waa midka idin abuuray idinkou gaalka <clears throat> ka mid yahay oo jaaxidka oo nicmada alla diiday idinka ayuuna idin ka mid yahay midka eh, mu'minka ah qofka marka alla iimaanka uu ku hanuuniyey bifadlihi <clears throat> allahna ammaan ku leh qofka uu baadiyeeyeyna fabicadlihi weeyaan ilaahay cadaaladiisa ayuu ku dhuniyey uu ku baadiyeeyey walahu lxamdu taana ilaahay waa ku mahadsanyah marka xamdiga ilahay marka laga hadlayo maxaa la ihahdaa alxamdu lilah marka laga hadlayo alxamdu asha ku jirta xamdiga istiqraaqiya waa jinsiya ma aha ahlu sunnada say ku macnaynayaan istiqraaqiya weeyaano xamdi oo dhan iyo ammaan oo dhan ilaahay baa iskale macnaheeda nacam marka sidaa darteed marka hadduu alla ku hanuuniyana fadligiisa waayo waa ammaan ammaan uu leeyahay kan uu baadiyeeyana lixikmatihi wa cadlihi buu ku baadiyeeyey walahu alxamdu calaa dalika ammaan buu ilaahay subxana wa tacaala uu kuleeyahay wax kastoo marka allo afcaashiisa ah iyo daasadiisa wax kastoo tilmaan kastoo ku saabsan xamdi buu ilaahay ku leeyahay ammaan marka ammaan kasta allah iskale subxaana watacaala soo ma garanin muctazilada laakin waxay leeyihin ash waa jinsiye wa ilahay yani jinsu lxamdi unbau leeyahay ammaan kasta laakin malahan ku leeyahay soo ma garani haddaad adiga hanuunta marka shuqul ilaahay kuma leh adaa ammaanta le soo ma kasi bal wax masaa iska dhalanayo arag masaladan marka khalqa facaal cibaadka ayaga ku dhumaayo sidoo kale markay leeyihiin eh, dhinaca kale qofku markuu baadiyoodo isaga unbaa baadiyoobay ilaahay eed ma lahan ay leeyihin da baadin baadi baadiyeynta qofka alla oo horta baadiyeeya alla eednaba maba kulahaa sababta waa cadaalad sida aan sheegnay iyagaa u arkaayo eed bay u arkaayan maogtahay walidaalika usuusha muctasilada alcadlu baa kamid a ah, waxayna ka wadaan macnahan hadda aan sheegeynay baatilka ay ka wadaan oo ilaahay dadka afcaashooda ma abuuray ka wadaan oo qofka asaga hanuunkiisa samaysto baadidiisa asagaa samaysto ayb waxaa kaloo ilaahay ku waajibay leeyihi ricaayat laslax ricaayat alaslax sida ugu fiican inuu yani u keeno u ilaaliyo walidaalika waxay kuleeyihin dadka o dhan ilahay islaamnimo waaba ka rabaaba islaamnimadii waaba haystaaba qofkaan istidaacadii waaba uuba haystaay maxaa marka uu u islaami waaye marka la yihahdo asagaa gaalnimada abuuranayay leeyihin maxaa ilahay shuqulkuma laha tii ilaahay waa kasoo baxay kuleeyihin mar hadduu caqli ku siiyey acdaadaadii nabad ku nabadgeliyey intaas weeyaan istidaacada ilaahay subxaana watacaala marka taana ilaahay subxaana watacaala marka ammaan buu kuleeyahay macno kastaa marka ilaahay waa ku mahadsanya ammaan buuna kuleeyahay sidaa darteed marka laleeyahy magaca alle inaka xamiidun majiid inaka xamiidun ay maxmuudun baa la dhahaya alla waa mid la ammaano wa fii kulli xaalin baa la ammaanaa shar baad adiga ku jirtid iyo hadaad khayr ku jirtid alla waa ammaanan yahay asaga sababtaa ficilkiisa xikmad kama marna soo ma ka macaanidaa marka xamdiga in macaanidaas ay wadato sheikh lislaam ibnu taymiya raximah ullah baaqiyaatu saalixaatka qaacidad qaacidatahum fi lbaaqiyaati saalixaat ayuu uga hadlaa wa huwa mutacaalin weeyaan alla subxaana watacaala waa mid sareeyo can ilabbaadi lid ayuu ka sarreeyaa waalandaadi iyo fac ayuu alla ka sareeyaa lidna alla waa ka sareeya cid lid ku noqon kartaa oo alla subxaana watacaala dhanka kale ka istaagi kartaa malaha walandaadi facna ilaahay subxaana watacaala wax isaga lala masleeyo o lala faceeyaana ilaahay waa ka sareeya oo ma laha marka meeshan waxaa ku jira addidu lmukhaalif weyan addidu huwa almukhaalifu yani ilaahay wax khilaafi karaa malaha wax khilaafi karo marka dhinac kale inta soo istaago ilaahayba u dhikan maa la dhihi karo waa laba garab oo yacni iska soo horjeeda ma jirto midkuna waa almithlu weeyaan intana ilaahay waa anfiye walam yakun lahu kufuwan axad ayuu ku anfiyey falaa tajcaluu lilahi andaadan buu alla yidhi subxaanahu watacaala intaaba marka ilaahay subxaana watacaala waa ka hufan yahay wuuna ka tareeyaa labada qolo marka shaarix wuxuu leeyahay eh, wahuwa mutacaalin can ilabdaadi walandaadi wuxuu ku radinayaa buu yihi muctazilada fii zacmihim ana alcabda yakluqu ficlahu ku radiyayaan adoonka ficilkiis isagaa samaysan kara markay leeyihiin gaalka hadda ilaahay islaamnimo ka rabay gaal buu isagaa noqday mashiicadiisaa socotay idan gaalka marka muxuu noqonayaa bid ilaahay bay bid uga dhigayaan wahuwa mutacaalin can iladbaad buu ku yiri dhinacna ilaahay bay waxay la maslinayaan bani aadamko addoonka ficilkiisa isaga abuuray leeyihin laba khaaliq bay sugayaan afcaasha yaa abuura dadkaa abuura wixii kasoo harayna ilaahay baa abuuray kuleeyahay marka andaad iyo abdaad labadaba ayay unbaa wataan dadka qawluhu marka tafaasiir badana waxaa jirto oo muctasiladu leeyihiin ay qur-aanka ku fasiraan maca dalika yani dad badan oo ahlu sunno ah ayaa oo aan aada u aqoonin alfaadan diqada ku kala jirto oo waxaa jira marka iyaga yani intay macaansadaan hadalkan maa taxtahuna aysan ogeyn inay iskusoo guuriyaan baa dhici karta ibnu taymiya saasuu leeya raximah llah oo aqoon daraa yani ama aqoon hoose oynan ulahayn darteed ayaa keenaysa walidaalika kitaabkan kashaafka la yidhaahda iyo oo zamaqshari leeyahay luqad haddii laga guuriyo baas male laakiin dadku waxaa weyaan mararka qaar inta alfaadiisa macaysadaan iska soo balaayo badan baa marka buuxda kitaabka tafsiirkan kale la yidhaha isaga aada loo guuriyo abulxasan ilmaawardi oo fuqahada waaweyn ee shaaficiyada mid a ah, isaga laftirkiisa ictizaala ku jira abu camar ibnu salax dabaqaat shaaficiya siduu ku sheegaya nacam oo tafsiirkiisa mashxuulun bilictizaal u leeyahy nacam ictizaala ka buuxa ma fahmaysid marka adiga alfaad waaad aad umalaynaysaa alfaad saxiixa inay tahay laakiin waa bugtaayo waa jiran tahay walidaalika tafaasiirta la akrinaayo iyo waxaa weyaan in aada laysaga fiiriya waayo baqawiga iyo tafsiirka dabariga oo kale baqawiga oo kale ibnu kasiirka oo kale tafaasiirta noocaas oo kale ah de yani caqiidadii saxiixa eed caqiidata ahlusunnana waa xambaarsan tahay dad alfaabeeda alfaaddan yani waxa ka dhalan kara yaqaanna waa yihiin marka kuwaas inaad aada u akrisataa fiican haddii laakiin ayi tafsiir waxun ka fiiri ah istiraadid waxaa kugu dhacayo marka eh, waxyaabo badan baa kugu kulmi kara laa raadda liqadaa'ihi laa raadda wax celin karaa ama celiyaa ma laha liqadaa'ihi ilaahay wuxuu qadaro xukumo walaa mucaqiba mid cirbiyaa ma jiro oo ka daba tago lixukmihi ilaahay xukunkiisa wax ka daba tegi karaana male walaa haaliba mid adkaan karaana male liamri ilahay amarkiis ka haalib ahe ka adag na ma jiro dadka amarka alla kama adka qofku waxau isdhihi karaa haddaanu ka adkayn waayahay shartaan adduunyada ka socoto iyo ilaahay diintiisa sidaan loo gelaayo iyo ilaahay subxaana watacaala maxaa dhacayo da waxaan dadkan marka acdaa'diisa maxay ayagu u eh, wax ugu suurogelayaan taas waxaa weyaan lixikmatin baaliqatin baa ku jirta xikmaa ku jirta ibnulqayimna wuxuu xikmadaas uga sheekeeyaa kitaabkiisa la yidhaha ikaasatlahfaanka ikaasatlahfaanka uga sheekeeya xikan badanoo adig aan kuu suuraysmayninba qaarkood ayuu keenaya weliba meelaha dambe juska dambe qaybaha dambe ayuu uga sheekeeyaa oo mu'miniintii baaba ismahadi lahaayeenba goob walba hadday ku guulaystaan qof kastana waa soo geli lahaayeen muslimiinta nacam ilaa guushoo meesha ku ogiyay ku hubaa mayta wax yacni ibtile la imtixaani lahayna maba jiri lahaynba haddii guusha mar kasta muslimiinta layska siiyey ayagiina dhibaatii ku noqoneeda guruuraa ku dhici lahaa nacam mararka qaar marka in dhibaata ay soo food saarto macaasidooda dib ugu laabtaan oo ay markaa ka toobad keenaan darajaad baa ilaahi subxaana wa tacaala kor ugu qaadaa mu'miniinta ibtilaaha imtixaanka marka lagu ibtileeyo tan kale waxaa weeyaan ilaahay markuu guusha ballan qaadayo tilmaamuu ku ballan qaado ilaahay ee lama dhihin cali iyo faarax iyo hebelaa ah, guul la siinaa ma dhihine iimaan iyo yacni ama taqwo ama ixsaan ama sabar unbaa lagu xiraa awsaafta awsaafta markii la helo ballan waxaa ilaahay inuu la imaanayo haddii la waayo laakiin ama awsaafta bacsi ku yimaado inta dacfi ku yimidaa guushiina ay daahaysaa ama bacfi ou ku imaana wahaakada marka kitaabkaas runtii aada u munaasib u yahay waqtiyadan hadda dadku ay eh, eh, muslimiinta ku jiraan qaybahaas dambe yani in aada looga faa-iideysto marka maaha ilahay in laga adag yahay ma aha inay ka adkaadeen iyo yani beyna cashiyati wa iyaga dhan laba u baabi karaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala ay ka yani haalib noqon karaanna hadda waa kanaa koonka bay bedelaan habeenkii marw badana marna waa yaraanaya mar maalintiibaa badan marmar isbedelkan oo iyaguba ay dhisanayaan ujeedid ma iska bedelaan hadday awoodu leeyihiin marka ma lahaan karaan laa raada wax celin karaa ma jiro liqadaa'ihi ilaahay waxau qadarow xukumo ayb walaa mucaqiba mid cirbiyaana ma jiro lixukmihi ilaahay xukunkiisa walaa qaaliba ma jiro mid ka yani qaalib noqon karo liamri ilahay amarkiisa aamanaa bidalika kaagaas waan rumaynay kullihi isagoo dhan waan rumaynay aamanaa waanu rumaynay bidalika kaagaasi kullihi dhammaantiis wa ayqannaa waan yaqiininay anna kullan dhammaan min cindi ilahi agtiisa inay ka ahaayeen anna kullan dhammaan min cindi ilahi agtiisa inay ka ahaayeen taasaan yaqiininay oon rumaysannahay iimaanka asagoo gadaalka keenay doonaa wuuna imaan doonaa wa ina muxammadan ayb waina muxamadan waxaan ictiqaadsanahay sidoo kale ama yani waxaan dhahaynaa naquulu wa kuwa waina muxamadan waxaanu oranaynaa ina muxamadan muxamed cabduhu weeyaan alla addoonkiisa almustafaa la doortay wa nabiyahu weeyaan nabigiisii almujtabaa ee la xulay ee la doortay warasuulahu rasuulkiisii weeyaan rasuulahu rasuulkiisii almurtadaa waaye laga raali noqday haddaad wa ana muxamedan ay kuu qoran tahayna dhibaato ma lahane muctaqidiina ana muxamedan baa alistifaau walijtibaau walirtidaau waa isku macno dhadhow yihiin naam waina muxamedan waxaanu leenahay maxamed cabduhu weeyaan addoonkiisa addoonnimadana waxaa weeyaan qofka makhluuqa ah dhamaystirnaantiisu waay wuxuu dhamaystirnaan karaa marka uu addoonnimada alla subxaana watacaala uu taxqiijiyo kulamaa addoonnimada ou taxqiijiyo kulamaa makhluuq dhamaystiran ou noqdo lidalika rasuulkeena caleyhi isalaatu wasalaam halkan addoonaa lagu tilmaamay qur-aankana waa meelo badan baaba loogu tilmaamay subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlahu linuriyahu min aayaatina inahu huwa samiic lbasiir tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuna lilcaalamiina nadiira isagana addoonnimadaasoo raalli ka ahay oo markii la yidhaha maxaad saan ugu cibaadaysanaysaa ilaahay dembigaaga waa dhaafay afalaa akuunu cabdan shakuuran ayuu dhihi jiray miyaanan ahaanaynin addoon rabbigii ku shukriyo mar kale waxaa laga wariyay inuu yidhi yani waaan waxaa nabiga sal ll ly slam uu yihi laa tudurunii kamaa adrat inasaara bna maryam aniga ha igu xadgudbinina say nasaare ugu xadgudubtay ciise inamaa ana cabdun ani adoonaan ahay faquluu cabdullaahi warasuuluhu alla addoonkiisa waayo dhah rasuulka alla waayo dhah marka addoonnimada kullamaa addoonnimada aad ka dhabayso taxqiijiso kamaalkaaga kullama waxaad u dhawaanaysaa dhamaystirnaanta basharku saasuu qiimo kuleeyahay haddii laakiin addoonnimada qofka uu ka dheeraado oo isku dayo inuu addoonnimadii ka baxo sida ibliis oo kale waxaa weeyaan nuqsaan unbuu kusii socdaa soo ma garani walidaalika yani saasaa ambiyada ilaahayna addoonnimadaysan marnaba uusan taabeynin in lagu tilmaamana aynan wax dhibaataa u lahayn qofkana laabudda inuu addoon noqdo maxaa yeele bani aadamka caweyn himaa ku jirto himadiisu waa inay laabudda an takuuna ilaa shayin bani aadamku himadiisu waa inay meel u ku socoto meesha himadaada ku socota iyo qasadkaaga addoonnimadaadan ay ka dhowdahay soo ma haddii marka himadaada iyo qasadkaagu oo kus ay ku socoto ilaa gayr illahi tacaala ilaahay hayrkiis waxaa weeyaan waxaa gayrkaasaad addoon u noqonaysaa marka bani aadamka hadda sooma arag dad waxaa jira afar iyo labaatan ka saac in ka badan sideed toban saac shaqeynayo salaada aan tukanaynin islaam sheeganaayo iyo kuwa aanba islaamba ahaynoo iyaga un adduunye keliya u nool sooma jiraan haddana maca daalika kuwa maxaa la dhihi karaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi tacisa cabdu dirham tacisa cabdu diinaar tacisa cabdu lkhamiisa tacisa cabdu lkhamiila tacisa wantakas waidaa shiika falam taqash oo waxa uu yihi in ucطiya radya wain munica sakit o kama qaala sal l slam qof waxa uu ku tilmaamay addoon diinaar diinaar addoonkiisa dirham inuu addoon u yahay marada qofaa addoon u ah tacisa cabdulkhamiila maradaas qofaa addoon u ah yani intaana kuma koobno xasri ma aha qofa baabuurta cuscusub addoon u ah qofaa technolojiyada addoon u ah qof baa addoon u ah yani wax wahaakada wax kastoo naftu ay u uhawooto oo duqyaan lagu sameeyo addoon baad u noqonaysaa waidaa shiita falan taqash qofkaas marka qof sabri kara ma aha qof yacni adkaysan kara ma aha dadka noocaas oo kale ah hadday adduunyada waayaan waa isdilaayaan waa walbahaarayaan haddii yani intaa hamigooda saasuu nabiga ka sheegay sal l sla oo in ucdiya radiya haddii la siiyo waa raalli haddii loo diidana waa caroona jacaylkiisa iyo nacaybkiisa waa diinaarkaas iyo shilinkaas nacam adduunka hadda saas ubatay batay sooma adduun maadou noqday hadda nacam adduun maaddo ayuu noqday laakiin qofku waxaa weeyaan imaa inuu maaddadaas u bato addoon iyada oo u noqdo marka imaa inuu alla u bato dhinaciisu addoon u noqdo wax ka dhaxeeya mana qasadkaada iyo himadaada meesha ay u badan tahay unbaa yacni addoonnimadaadana ay ku xirnaanaysaa walidaalika ibnu lqayim nuuniyadiisa wuxuu ku yihi harabuu min ariqi aladii khuliquu lahu fabuluu biriqi nafsi washaytaani dadkii waxay ka carareen uu yihi addoonnimadii loo abuuray markaasaa waxaa lagu imtixaanay biriqi nafsi washaytaani nafta iyo shaydaan inay addoomo u noqdaana lagu imtixaanin qof allaale qofkii fiiri adiga hadda addoonnimada alla ka tegey wax kala unbuu addoon u yahay oo dhib ku qabaa oo wax u dilayaa amaba yacni isaga dhan waa mutashatid ayb marka addoonnimada ilaahay ceeb ma aha marka dadka aan diinta fahmina ah waxay u arkaan nebiga haddaa tiraa addoon buu ahaa hadhihin u kuleeyahy nebiga addoon ma ahayn rasuul bau ahaabay u kuleeyahay nacam waa isla toosan yahay marka sax ma aha ntaa nebigu waxaa weeyaan kelmaddan marka ina muxamada cabduhu lmustafaa wa nabiyuhu lmujtabaa wa rasuuluhu lmurtadaa yani waxaa weeyaan addoonnimada iyo rasuulnimada waa laba derajo oo markaa yani mid kastaa qolay radinaysaa maa nebigu waa addoon marka laleeyahy ilaah ma aha waa macnaheedu ila waxaa laka soo haraa addoona muugta in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aati raxmaani cabdan soo ilaahay ma dhayn nacan ilaahay buu addoon iyo alla kasoo haran nacan hadaad tiraa nebigu addoon ma aha ma ilaahay buu noqonayaa marka waa waayahay nacan halkaas marka itraac dadka yani ahlu guluwiga oo addoonnimada nebiga ma lagu sheegi kara dhahaayo kelmadda cabdigu marka inaan nebiga addoonnimo laga kor kormarinin waa haddaad addoonnimo ka mariso ilaahnimaad geysa iska jir wa rasuuluhu marka laleeyahayna rasuulnimo inaadan kasii hoos marinin waa oo haddaad rasuulnimo kasii hoos marisa risaaladiisaad inkirtay qof caadiya ka dhigtay mana ah nebiga sal ly slam marka kelmadan laa tuduruni kama amarat inasaara bna maryam inamaa ana cabdun faquluu cabdullahi warasuuluhu dadka yani asxaabulguluwiga ah oo nebiga yani intay ka badbadiyaan darajat luluhiya gaarsiiyo iyo kuwa ayaga nebiga ka gaabinaya xaqiisa intaba waa radini labadan wa ina maxamedan waxaan oranaynaa maxamed cabduhu inuu yahay alla adoonkiisa almustafaa la doortay wa inwanabiyahu inuu yahay almujtaba ana maxamedan hay cabduhu lmustafa wanabiyuhu cafan cabduhuna kuwan oo ku wa ina muxamada muxamed cabduhu almustafaa weeyaan nabiyuhu weeyaan almujtabaa ee la xushay ee la doortay wa rasuuluhu weeyaan almurtadaa ee laga raali noqday nebi iyo rasuul labadabuu ku sheegay nebi iyo rasuul de farqiga udhexeeya waad garan kartaano waxaa dhowr farqibaa lagu sheegaayo waxaa la yidhaahdaa nebi waxaa weeyaan waa qofka loo waxyooday laakiin risaalo inuu dad gaarsiiye aan loogu darin anaa markaa la amrin rasuulna marka dadka inuu risaalada gaarsiiye loogu daraa rasuul la yihaaha walidalika marka rasuul kastaa waa nebi sababto a dadka gaarsiiy marka laleeyahay waa in loo waxyoodaa qasab maka laakiin nebi kastaa rasuul noqon maayo markaa macnahaas isaga marka la sheegay macno kalena waa lagu sheegaayo nebi iyo rasuul farqiga u udhexeeya waxaa weeyaan nebi waxaa la yihi dhammaantood dadkay wax u sheegaan laakiin midka aan risaalo yani midka aan lagu soo dejinin shareeco kii aan <clears throat> kii aan shareeco la siinin ee nebi ka horreeyey shareecadiisa ku dhaqmaayo ee ma'muur ku abaa ah nebi la yidhahdaa midka shareeco yani lagu soo dul dejiyey isa kaasna rasuul baa la yidhahdaa masalan nabiy llahi muusa calayh isalaatu wasalaam rasuulkeena sala allahu alayh wali wasalam oo kale rasuul baa la dhahaya yuushac oo kale yuushac ibnu nuun oo kale iyo waxaa la dhahaya iyaga markaas wuxuu noqonayaa eh, waa nebi sababto ah ambiyaau u bani israaeil wixii nebi muuse ka dambeeyey agarkooda shareecadii nebi muuse iyo towreed ayay ma'muuriin ku ahaayeen macnahaasna nebi iyo rasuul waa lagu kala farqiyaa doorashada alle subxaanahu watacaala halkan uu ku sheego nebiyada uu doortayna de waxaa weeyaan waa ogaal uu alle ku og yahay inay u qalmaan allahu aclam xaysu yajcalu risaalatahu ilahay isagaa yaqaan meesha uu risaaladiisa uu yeelayo wainahu khatamu lanbiyaai wainahu isaga waxaan leenahay nabiga sal ly slam khatamu lambiyaai ambiyada kii lagu dhamaystiray ee lagu khatimay inuu yahay wainahu isagu khatamu lambiyaai weyaan saadaan dhahaynaa ambiyada kan lagu khatimay lagu dhamaystiray oo maa kaana muxamedun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhatama nabiyiin wakhatama nabiyiin nebiyada ayuu khatimay oo ay nebiyada yani lagu khatimay ayb ayb nabigana sala allahu alayh ali wasalam waxauu yihi laa nabiya bacdii buu yihi nacam ayb xadiidkii kale muslim oo warinayeyna ti ana alcaaqibu walcaaqibu aladi laysa bacdahu nabiyu caaqib ayaa magaceyga kamid u yidhi ambiyada anaa ka dambeeyo laakin aniga nebi iga dambeynaayo mala aladi laa nabiya bacdahu laysa bacdahu nabiyun nebi aanu ka dambeynayni marka wuxuu dhihi doonaa nubuwo kastoo nebinimo kastoo nebiga gadaashiisa oo sheegta waa hayun wa dalaalun buu dhihi doonaa waa baadi iyo yani dhugyaan weyaan laakiin ma dhammaanaysaa yani ma jiri kartaa in nebiga gadaashiisa nebinimo la sheegto dad sheegtay inay waa jiraan xilligii nebigaaba la sheegtay sala allahu aleyh ali wasalam musaylamat alkadaab ninkii la dhihi jiray dhulkan najdi kasoo baxay ama yamaama ayaa waa tii uu yidhi nebinimo uu sheegto oo weliba uu usoo diray laba nin buu nebiga usoo diray sal l slam oo risaaladiisa yacni waddo markaasuu nebiga ku yidhi idinku maxaad aaminsan tihiin <coughs> waxaan aaminsan lahay in nebi hay dhahay markaasuu nebiga wuxuu yihi lowlaa ana arusula laa tuqtalu ergada haddii aan la dilin laqataltukuma waa idin dili lahay laakin erge ayaa tiin wafdi aad iigu timaadeen waa iga nabadgelaysaan markii dambea marka ibnu mascuuda qaarkood dilay iyagoo weli gaalnimada iska aaminsan ballan iyo wafdinimo midna kuma imaanin yii markaan waa idin dilay naam waa dilay marka ibnu mascuud radi allahu canhu kadibna nabiga waxau sheegay sala allahu alayh ali wasalam sayakruju waxaa soo bixi doonuu yihi dajaaluuna niman beenaalayaal ah halaahuuna soddon ah kullu minhum yadcumu anahu nabiyu mid kastaa nebi baan ahay uu dhihi doonaa dhuleexa iyo musaylamahaas iyo aswad alcansi iyo ay badan yihiin kuwa nebinimada sheegtay marka culamada waxay dhahaan soddon waa ka badan yihiin kuwa nebinimada sheegtay dena xadiidkaanama soddon buu ku ku qeyday maxaa macno ku jiro waxay leeyihiin soddonkan nebigu uu tilmaamay waa kuwa dad raaco atbaac badan kuwa yeelanaya yeelanayo soddonkan ee maa nin kastoo nebinimo sheegtay ma aha ama hala raaco ama yaan la raacin kaas waa badan yahan ee midka soddonka nebiga uu leeyahay waa soddon uu dhahayo waa kuwa iyagu intay dad badan iyo atbaac fara badan kuwa yeelanayaan marka de dadkii markii dambena nima waxaa soo baxay baatiniye oo yacni ama qolooyinkan marka baatiniyada kamida ah, oo qababa nebinimadan in la kasbo karaan nebinimadu inay muktasab tahay oo haddaad yacni cilmi badan yeelato haddaad yani cibaadada badiso inaad nebinimo gaartaa laga yaaba darajo nebinimo weligaa ha sugin rajana ha ka qabin ma helaysid sababtoo a ah nebigaa lagu khatimay si kastood u dadaashid ma helaysid nacam abubakar iyo cumaraa waayey adin maa helaya marka ibnu sabciin iyo nimanka la dhaho ibnu sabciin iyo ibnu ibnulfarid iyo nimankaasaa nebinimaday raaraadi jireen nacam markaas waxay kuleeyihiin nebinimada waa muktasab meelahan qaarkoodna waxaan maqlay jaamacadahan jaamacadahan philosophiga lagu barto qaarkood baa waxay qoraan xataa nebinimada in wax la kasbo kara ay tahay ee laftirkooda nacam wax kale maanay kuleeyi nebi caqli badan iyo tadbiir nin yacni maamulkiisu fiican yahay caqligiisu fiican yahay dulmi yar kaas haddaa saas noqoto yani nebinimada waa la kasbo karaa balaayadaas marka culamada soo martay ibnu taymiya nimankaas aada u radiyay ibnu sabciin iyo nebiga marka al haddana marka daaifada ugu badan ama yani nebinimo sheegato ama yani cid nebinimo ku sheegtay waa nimankan qaadiyaaniyada la yihahdo ee la yiraahdo marka gulaam axmed alqaadiyaani kasoo jeedaa asalkiisii horena hindiya kasoo baxay shib alqara alhindiya dhulkan marka shib lqaara alhindiya la yihaahdana ku lagu beeray markii dambena u tallaabay caalamlislaami u tallaabay gumaysigaana beeray nimankaas gumaysigii dhulkaas gumaysan jiray ayaa sameeyey nimankaan nacam dhaqaalay jiray nacam sababta afkaarahooda waxaa ka mid ahaa dadku yacni nabiga caleyhi salaatu wasalaam xilligiisii jihaad inay markaas ugu dambeeyey yani laa jihaada bacda nabi maxamed sal l l slam marka dabcan marka dadkaas marka qolooyinkaasa marka meelaha ku beeray fikirka marka muslimiinta ay uga baxeen ay ku gaaloobeenna waxaa weeyaan nebinimada ay sheegteen weyaan allah subxaanahu watacaala waxnaan ujeedaa nebiga kadib ay nebinimo sheegteen ay ku gaaloobeen walidaalika qaadiyaanida marka laga hadlayo firaq firaqa muslimiinta ma lagu daro firaqa muslimiinta ma lagu daraayo sababto iyagu aaba gaalo nebi kalaa jiro oo nebiga ka dambeeya aduu dhahayo ma lagu daraayo qoladaas marka kuwaasaa marka hadda ugu badan aayadahana waa awilaan oo waxay ku ta'wiiliyaan wana walaakin rasuul allahi wakhaatama nabiyiina waxay leeyihiin ay ziinata nabiyiina loo jeeda nebiyada yani quruxdooda khaatamka waa faraantiga dheen faraantigana waa laysku qurxiyaa marka nebiga nebiyaalko qurux u ahaa ee waa dhamaystira ma aha ah, haday sidaas ka waran ayra anahu laa nabiya bacdii ka waran al marka xadiidkaas hayra annahu laa nabiya bacdii aniga gadaashay nebi ma ahaanayo xadiidka ay wada qaarkoodna maba qaadanayaan qaarkoodna waxay dhaheen riwaayo been oo mawduuca ah oo makduubay keeneen hayra anahu laa nabiya bacdi ilaa an yashaa allahu ilaa an yashaa allahu jeebkooda ibnu xajar iyo culamada waa noqdiyeen nimankaas marka say kusoo daahireen iyo ninkan marka gulaam axmed alqaadiyaani la yihaahdana markiisa hore nin makbuul oo ahaan jiray makbuul nin caqligiisa wax u dhiman yahay oo jiran ayuu ahaa oo tasawurkiisuba iska liitada naam kaasay dadku marka nebi ka dhigteen ay raaceen ka waran ayb marka ixsaan ilaahi dahiira allah ayaa kitaab ka qoray alqaadiyaaniya la yihahdo aada u qiimo badan xaqiiqatan wainahu khatamu lambiyaa'i weyaan waa imaamu latqiyaa inta alla ka cabsato imaamkoodii weyaan wa sayid lmursaliina inta lasoo diray rusushaa sayidkoodiina weyaan nabiga sal ly salam oo asagaa wuxuu yihi ana sayidu waladi aadama walaa fakra anugu waxaan ahay yii bani aadamka aadam ilmihiisa sayidkoodaan ahay faanna igama aha waxayna soo bixi doontaa marka qiyaamaha yani waxay muuqanaysaa qiyaamaha marka la tago oo ambiyada dhan ay marka ku dhici waayaan inay alla subxaanahu watacaala ay baryaan oo yidhaahdaan ilaahu mawqifkaan naga kala kaxay oo nebigu markaa uu sujuudayo marka la dhahayo yaa maxamed sal tucda washfac tushafac la dhahayo maa taasay markaasi aada mawqifkaas ayay sayidnimadiisu khalqiga oo dhan alawaliina walaaakhiriin waa usoo muuqanaysaa markaa haddaba nebiga marka sayid lmursaliin marka laleeya waxaa ku jirta inuu ugu fadli badan yahay ambiyada dhammaantood haddana waxaa soo aroortay axaadiis nabigu sala allahu alayh ali wasalam uu leeyahay laa tufadiluunii calaa muusa muuse aniga ha iga fadli badnaysiinina yani muuse iyo aniga yani aniga xagga fadliga ha igu hormarinina yaan muuse la iga fadilin maxaa la see loo jamcinayaa marka xadiidna ana sayidu waladi aadama buu yihi ilaa muusa waladu aadam uu ku jiraay culamada waxay ku jamciyeen laa tufadiluunii daan macnaheedu waxa ay tahay calaa sabiili alcasabiya waay nacan tacasub iyo yani nebiyada kaloo la liidaayo aniga ha iga fadilinina macnaheedu saas waay sababta ay ku timidna saasayba ahayd naam maxaa nin yahuudi ah ayaa wuxuu yihi waladi istafaa muusa cala alcaalamiin ilaah muuse caalamka ka doortan ku dhaartay buu yihi markaasaa mid muslima ah dharbaaxay markaasu wuxuu yihi qul waladi waladi istafaa maxamedan cala alcaalamiin hanihii maxamed caalamka ka xushay oo ka doortay meeshaas marka ambiyada in loo kala tacasubo waa la diida nacam oo qolaba qeyb qaadata soo ma kasin markaasuu nebigu wuxuu yihi markuu maqlay laa tufadiluuna calaa muusa aniga muuse ha iga fadiliy maya baayaa la yii macnuhu maaha inuu muuse nebiga ka fadli badan yahay waxaa loo diiday ay laa tufadiluunii calaa sabiili alcasabiyati meelaha qaarkood dadka qaarkood hadda waa sameeyaan saas oo kale nacam waxaa laga yaabaa soo isdhahayo ama yahuudda ugu darnaaw ama yani e, nasaarada ugu darnaaw inuu ciise meel uga dhaco muuse inuu meel uga dhaco nacam taas lama ogola nacam ciisena inaad meel uga dhaco waa khalad muuse inaad meel uga dhacdo waa khalad nabiga calayh salatu salaam meel uga dhacdo waa khalad laa nufariqu bayna axadin minhum ambiyada ilaahay iimaanka maku kala geynayno xagga fadliga axaadiista waa soo aroortay nebiga inuu ugu fadli badan waa waan iska qaadinaynaa ululcazmi min arusulna inay kamid yihiin nabi muuse iyo nabi ciisa iyo nabiyullaahi nuux iyo nebi ibraahim iyo rasuulka sal ll slam laakiin intaa yani hadaad laakiin ka dhigto qoladaasna nebigaas ay leedahay annagana nebigaanaan leenahay annaga keennaan u tacasudayna hadday ayaga sameeyaan inaad adiga samaysa ma ahan macnaha marka taa iyadana taasaa lagu xambaaraya wa xabiibu rabbi alcaalamiina weeyaan rabulcaalamiin xabiibkiisa weeyaan nacam ayb allaha rabulcaalamiin ah kii ou jeclaa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam marka darajadan xabiib iyo darajat lkhulla labadooda khulladaa fiican nacam inkastoo nabigu xabiibu rabbilcaalamiinna waa yahay dabcan laakin jacaylka marka laga hadlaayo ilaahay nebiguna waa jecel yahay nebigiisa uu jecel yahay qof aan nebi ahaynna waa jecel yahay ilaahay in allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutadahiriin laakiin marka ay noqoto alqulla wadaynimada yani khullada nebi ibraahim iyo nebigeena unbaa loo sheegay sala allahu alayh ali wasalam dadka qaarkood waxay u qaadanayaan nebi ibraahim waa khaliil ullah nebigana waa xabiibullah bayy leeyihin iyadoo iyagoo u malaynaya xabiibku inuu ka sareeyo khaliilku ma ka sareeyo xabiib ilaahi subxaana watacaala nebi cidaan ahaynba waa jecel yihin marka kullada waa inay marka ka darajo sareyso wa xabiibu rabi lcaalamiina rabi lcaalamiin xabiibkiisii weyaan xayr ilah waina alqur'aanan gaarsiinayna intan kale waaba soo sheegnay wa kullu dacwa wa kullu dacwa nubuwati sheegasho kastaoo nebinimo la sheegtaa nebinimo kasta sheegashadeeda bacdahu nebiga gadaashiis fagayun hiya iyadu gayun weyaan waa baadi fagayun weyaan waa waa madaxtaag iyo hawan iyo hawowa nebinimo kastoo nebiga gadaashiis la sheegta waa iska baadi ayb wa kullu dacwo nubuwati nubuwa kastaa sheegashadeeda fagayun wa hawan weyaan waa gayi waa baadi ama yani madaxtaag aslu lgayi ama alghiwaayatu waxaa weeyaan qofka can cilmin inuu u dhumo asagoo waxaan yaqaan inuu haddana aanu la imaanin uunan samaynin addalaal haddaad maqashana dalaal iyiyo riwaaya waa isku macno laakiin hadday meel isugu wada yimaadaan ogow oo dalaalku waxaa weeyaan jaahilnimo markaad u dhunto riwaayaduna waxay noqonaysaa can cilmin markaa u dhunto labadana nebiga waa laga ansiyey oo ilaahi subxaana watacaala wuxuu yidhi maa dalla saaxibukum wamaa hawaahu ilahi maa dalla saaxibukum wamaa qawaahu yiri nabiga silaahi subxaana watacaala ayb wuxuu yihi marka wahuwa almabcuuhu wahuwa nabigu sala allahu alayh ali wasalama almabcuuhu weeyaan kan lasoo bixiyey ilaa caamati ljini jiniga dhammaantiis loo soo saaray wa kaafati alwaraa iyo khalqiga ideylkiis khalqiga oo dhan iyo jiniga oo dhan midka loo soo saaray idan nabiga nubuwadiisa ama rasuulnimadiisu kuma koobna oo keliya carabta sooma kat muslimiinta hadda joogtana keliya kuma koobna oo yacni in la yidhaha nebi maxamed muslimiinta u yahay nebi gaalnimo way sooma kat nebi maxamed wuxuu rasuul u yahay oo loo soo diray khalqiga oo dhan qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica dabow waxaad tiraahdaa inii rasuulu llahi anigu waxaan ahay rasuulki ilaahay baan ahay ilaykum idinka xaggiina la iisoo diray jamiican dhammaantiin marka jini inta halkaas soo gelaya wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas bacd innaas baa marka waxay soo deliishadaan nasaarada qaarkood huwa aladii bacasa fi lummiyiina rasuulan ay soo deliishadaan ilaahay wa tacaala waa midka carabta kasoo dhex bixiyey rasuul marka carabtaa loo soo diray kuleeyahay say ugu jawaabay markaas waxaad leedahay aayaddan waxay tilmaantay meesha nebiga laga soo dhex bixiyey ee meesha loo diray maba sheeginba xaggeed ka keentaa laleeyahay marka adin huwa huwa aladi fi fil meesha laga soo bixiyaa meesha laga soo bixiyeyna qalbulcarab ay ahayd oo makaa laga soo saaray rasuul sal l slam laakiin intee loo soo dirayna wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiican waa kaa nacam adiga marka qur-aanka inaad meel ka deliishato haddaadan rumaysnayn isaga dhanba maba deliisho kartid banaan haddaad rumaysan tahayna nafkan sariixa alle maxaa waa inaad marka qabsataan oo daliil ka dhigataan nafka sariixa ah eh, inii rasuulullahi ilaykum jamiican dhahayo marka diinta qofki uhaysta diin carbeed inay tahay ama rasuulka rasuul carbeed qofki yihaahdo yani yakfur waa gaaloobaa soo ma qadin oo gaaloobaya macduurna ma noqon karo hadduu yahay qof dhul islaam ku koray macduur maba maba ka ahaan karaba taas oo kale oo waa macluum min addiini bidaruura waxyaabaha la yihahdo wey ayb wakaafat ilwaraa ayaa loo soo diray oo loo soo bixiyey bilxaqi baana lala soo diray xaq iyo walhudaa hanuun baa lala soo diray xaq iyo hanuun bilxaqi baa lala soo diray xaq ayb iyo walhudaa iyo hanuun baa lala soo diray xaq waa hanuunku waa xaqa laftirkiisa ayb waa iska cadfu tafsiir oo kalea la dhihi karaa bilxaqi baa lala soo diray xaqi walhudaa hanuun wa binnuuri baa lala soo diray iftiin iyo wadiyaa iyo iftiin aa isku dhow yihin oo adiyaa waxaa la yidhaha iftiinka kulaylka la socdo laakiin halkan waxaa loo jeedaa iftiin baa lala soo diro basharka mugdigii ay ku jireeno shirkiga iyo bidcada iyo yani macaasidii ay dadka ku jireen iyo dulmigii ayuu wuxuu ku bedelay oo uu la yimid iftiin iyo khayr iyo wanaag buu la imaaday kaasaana lala soo diray وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم